بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولكتابkii جواهر البخاarي baan ku jirnaa baabu أsmاء الله الxusنى magacyaalkii alle fiicfiicnaa buu baab u yahay iyo والصxaة والفراaq caafimaadka iyo faraaqada iyo wakun ahow kaannaka hariib sidii qof musaafir ah can abi hurayra aydan aydan riwaaya oo can ilnebiy nebiga uu ka wariyey qaala wuxuu dhahay nebiga lilaahi alla waxaa u sugnaaday tisca wa tiscuuna isman wuxuu ilaahay leeyahay sagaal iyo sagaashan magac ayuu leeyahay miatun waa boqol ilaa waaxidan mid maahana waa boqol magac oo hal xaba dhiman laa yaxfaduhaa axadu qof ma xifdiya ilaa dakhala aljanna jannada alluu gelaya wahwa ilaahaynatun waa witir yuxibu alwitra witirkana wuu jecel yahay can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala wuxuu yidhi qaala alnebiyu nebigu wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam nicmataani laba nimcood baa jirtoo maqbuunun fiihima aysan ka faa'iidaysanay ku kadsoomaan dhexdooda kafiirun min annaasi dad badan oo wax badan oo dadka ka mid ah alsixatu waalfaraaq waa caafimaadkii firaaqada qaala allahu tacaala inama alxayaatu addunya nolosha adduunku lacibun waa ciyaar walahwun waa dheedheel wa ziinatun waa qurux wa tafaaqurun waa faan baynakum dhexdiina ah iyo wa takaafurun kala badsasho fi lamwaali waalawlaadi la kala badsado ka mafali alkhayfi waa sidii roob oo kale oo acjaba alkufaara kufaarkii kii beerta qodaya cajab geliyey nabaatuhu nabaadkiisa uma intaa kadibna yahiiju uu qalalay fataraha waxaad arkaysaa musfaran asagoo dharay oo jaalloobay uma yaquum kadibna wuxuu ahaanayaa xutaaman burbur wa fi alaakhirati aakhira cadaabun shadiidun cadaab adag baa yaala wa maqfiratun iyo dembidhaaf oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wa ridwaanu raadi ahaasho wama alxayaatu addunya nolosha adduunkuna ma ahaanin ilaa mataacu lguruur raaxa dadka ma maahan can cabdullaahi bni cumar radi allaahu canhuma qaal wuxuu yidhi akhada rasuulkaa qabtay sala allahu calayhi wasalam bimankibi garabkayda faqaala markaasuu ii yidhi kun ahow cabdulaahiyu fi dunya adduunka ku noqo ka'annaka gariib sidii qof musaafir ah oo kale aw caab ama mid caabir ah oo gudbahaya sabiilin wado wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radia allaahu canhumaa yaquul mid yidhaahda idaa amsayta haddaad galabaysato falaa tantadir alsabaax subax ha sugin waidaa asbaxta haddaad subxaysatana falaa tantadir ilmasaa galab ha sugin waxud u qaada min sixatika caafimaadkaaga limaradika xanuunkaaga wa min xayaatika limowtika xayaatadaadii noloshaadana geeridaada baabu tuuli اlamali waalcamali camalkii amasha dheeraantooda liwajhi illaahi tacaala iyo wa fitnat اlmaal maalka imtixaankiisii fidnadiisa can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala qaala rasuulku wuxuu wuxuu yidhi yakbur ibnu aadam ibni aadamku wuu weynaanayaa waa yakbur waxaa la weynaanaya macow micigiisa itnataani labo waa xubbulmaali xoolo jecel iyo watuululcumri cumriga dheeraantiisa cumri dheeraan iyo maal jacayl wuu la korayaa can abi hurayra radi allahu canhu can rasuuli illaahi qaal yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa licabdi addoonkayga uma sugnaanin almu'min ee mu'minka cindii agtayda jazaa kuma laha idaa qabadtu markaan ka qaato safiyahu qofka safiyihiisa wuu jecel yahay oo min ahli addunya ahlu adduunka ah uma اxtasabahu haddana uu ku ajir xisaabsado ila aljanna janna mooyaane can cidbaan bin saalim alansaari qaal hadaa calaya waxaa igu soo jarmaado igu soo dheentay rasuulkii alleh faqaala markaasaa wuxuu ii yidhi lan yuwaafiya cabdun yowma alqiyaama lan buu ii yidhi yuwaafiy lan yuwaafiya macnaha wuxuu ula jeedaa lama yimaado cabdun adoon yowma alqiyaamati maalinta qiyaama liyaquul asagoo dhahaya laa ilaaha ila allah yabtaqi ku raadinaya bihaa taa wajh allah ilaahay wejigiisa ilaa xarama allahu calayhi annaar ilaa hadduu la yimaado ilaahay korkiisa naartuu ka xaaraantinimeeyey subxaana wa tacaala can ibni cabbaasin radia allahu canhuma yaquul samictu alnabiy nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya low kaana liibni aadam hadduu u sugnaan lahaa ibni aadamka waadiyaani laba tog oo min maalin maal ah labtaqaa wuxuu dalbi lahaa haalian mid saddexaad walaa yamla'u ma buuxiyo jawf ibni aadam ibni aadamka xabadkiisa ila turaabu cara maahane wayatuubu allaahu ilaahay wuxuu ka towba aqbalaa calaa man taaba qofkii towba keena qaala allahu tacaala zuyina linnaasi dadka waxaa loo qurxiyey xubu shahawaati shahawaadka jacaylkiisa oo min annisaa'i dumarkii ah waalbaniina wiilashii waalqanaatiiri qanaatiirtii almuqatarati ee la adkeeyey oo min aldahabi dahab ah waalfidati fida ah waalkhayli farda ah almusawamati la calaamadeeyey waalancaami nimcooley iyo walxarfi beero daalika intaasoo dhanna mataacu alxayaati addunya waa nolosha adduunka raaxadeeda qaala cumar bnu khataab wuxuu yidhi radia allaahu canh almuhim inaa laa nastatiicu al wuxuu yidhi cumar almuhim inna annagu laa nastatiicu ma awoodno ilaa an tafraxa bima zayanat lana allaahuma ilaahay innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa an anfaqahu inaan ku nafaqeeyo fii xaqihi xaqiisa waa xoodhehe wa qaala tacaalaa ilaahay baa dhahay man ruuxii kaana ahaada yuriidu mid doonahaya alxayaata addunyaa nolosha adduunka wasiinataha iyo quruxdeeda nuwafi ilayhim waan u oofinaynaa acmaalahum acmaashooda fiiha gudaheeda wahum aygu fiiha laa yubqasuuna aan laga nusqaaminin ulaa'ika kuwaase alladiina kuwii waayo laysa lahum aysan ugu sugnaanin fi alaakhirati aakhiro ila naara naar maahan waxabida waxaa buray maa sanacuu fiiha waxay ku dhex sameeyeen wabaatilun maa shaybaa baatil noqday kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal qabta can abi darin radia allaahu canh annahu mashaa maca anebiy buu la socday sal allah calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi ina almukfiriina kuwa ugu xoolaha badanee xoolo badiya hum ayagu hum eh, lmuqiluuna waa kuwa ugu ajirka yar yowma alqiyaamati maalinta aakhiro ilaa man actaahu allah ilaa qofkuu ilaahay khayran xoolo siiyo oo markuu siiyeyna fa nafakha fiihi ku nafaqeeyey oo bixiyey biyamiinahu e, wa shimaalahu wa bayna yadayhi waraa'ahu wa camila fiihi khayran khayrna ku sameeyey baabu alghinaa hina nafsi waayo baabkeeda iyo wa fadlu lfakri fakriga fadliga uu leeyahay iyo wa xifdu lisaan carabkoo la ilaaliyo can abi hurayra radi allahu canhu can ilnabiyi sal allah alayh wasalam qaal laysa alghina xoolahay taajirnimada ma aha can katrati algarad ee xoolaha faraha badan taajirnimada ma aha xoolaha faraha badan ma aha walaakina alghina hinadu waa hina nafs nafsada taajirnimadeeda waaye xaysaan bin sacad radia allahu canhu mara rajul ninbaa wuxuu soo maray calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam faqaala lirajul nin ayuu ku yidhi cindow agtiisa jaalisun fadhiya maa ra'yuka fii haada ninkan ra'yigiisa muxuu yahay ra'yiga aad ka qabta iyo sida arrintiisu ay tahay iyo waxaad ka aaminsan tahay waa maxay buu dhahay rasuulka sala allah calayh wasalam faqaala wuxuu dhahay rajulun waa nin oo min ashraafi innaasi dadka kuwa ugu sharafta badan ka mid ah haadaa kan wallaahi baan ku dhaartay xariyun xariyun wallaahi baan ku dhaartay xariyun wuxuu xari ku yahay in khataba haddii uu naag doono an yunkaxa in loo guuriyo wain shafaca hadduu shafaacana an yushaffica in laga shafeeco aqbal an yushafacana in laga shafeeco maqlo ergadiisii hadalkiisa waa la maqlaa qaala sahal wuxuu yidhi fasakata rasuuluullahi rasuulkii alla wuu aamusay uma mara rajul nin kalaa soo maray faqaal lahu wuxuu yidhi rasuulkii alleh maa ra'yuka fii haada kana ra'yigaagu muxuu ka yahay faqaala wuxuu dhaha yaa rasuul allah haada rajulkani waa nin oo min fuqaraa'i almuslimiin muslimiinta kuwooda faqiiriinta ka mida haada midkan xaariyun waxaa xaqiiqaa in khataba haddii uu doono allaa yunkaxa inaan loo guurinin oo hadduu naag doono wain shafaca hadduu ergeeyana allah yushafaca inaan laga erga maqlin wain qaala hadduu hadlana allah yusmaca inaan la dhegaysan liqowli hadalkiisa faqaala rasuulku wuxuu yidhi haadaa midkani khayru wuxuu ka khayr badan yahay min mil'i alardi arlada muggeed oo midli haada kaasoo kale markaa ah wa canhu aydan ana rasuula allahi sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man yadman lii yaa ii damaanayo ii ballanqaaday inuu ilaalinayo maa bayna laxayayhi labadiisa lafgardaan waxaa u dhaxeeya iyo wamaa bayna rijlayhi <clears throat> labadiisa lugood waxaa u dhexeeya waa carabka iyo farjigee adman lahu ljannaan janno u ballan qaadaa qaala allahu tacaala wamaa yalfidu kuma hadla min qowlin bani aadamka qowl ilaa hadduu ku hadla ladayhi raqiibun catiid agtiisa raqiib iyo catiid baa ahaaday can abi hurayra radi allahu tacaala canhu can ilnabiyi sala allah alay wasalam qaal ina alcabda adoon la yatakalamu bikalimatin kelimad buu ku hadlaya oo min ridwaani illaahi ilaahay raadihiisa ka mid ah laa yulqii laha baan uusanaddanna ka gelin yarfacahu allahu biha ilahay baa kor ugu qaadaya darajaatin darajooyinka wa ina alcabda addoonku la yatakalamu bilkelimuu ku hadla oo min sakati illaahi ilaahay carradiisa ah laa yulqaa biha baalan uusan baal iyo waxyaabo u tuurin yahwii biha wuxuuna kugu hoobtaa fii jahannama jahanama dhexdeeduu kugula hoobanaya baabu alkhawf min allahi tacaala ilaahay oo laga khawfo xaggiisa baabkeedii walimtihaa ka istaagid can almacaasi io waljannatu qariibatun jannadu inay mid dhow tahay can xudayfata ibni yamaani radia allaahu canhu can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalam nabigii can xudayfata ibni ilyamaani radia allahu tacaala canhu can اlnabiyi sala الله calayh wasalam qaala wuxuu yidhi kaana rajul ninbaa wuxuu ahaa oo minman kaana qablakum dadkii adinka idinka horeeyey ah yusiicu dan mid melihiisa ku xumeeya bicamalihi camalkiisa faqaala liahlihi ehelkiisa ayuu ku yidhi idaa ana haddii anigu mudtu aan dhinto fakhuduunii isoo qabta oo isoo qabta fadaruunii fi lbaxri baddana igu bitiya igu kala firdhiya fii yowmin maalin saa ifin ay jirto dabayl adag fafacaluu bihi way sameeyeen fajamacahu allahu ilaahay baa soo ururiyey casa wajalla uma qaala wuxuu yidhi maa xamalaka cala aladii sanacta maxaa kugu xambaaray waxaan aad samaysay qaala maa xamalanii ilaa makhaafatuka cabsidaada may wax kale iguma xambaarin faqafara lahu ilaahayna wuu dhaafay wa can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaal rasuulku wuxuu yidhi mahalii wa mahala maa mahalkayga iyo waxa layla soo diray ka maali rajul waa sii nin oo kale ataar ooman qoon u tegay oo fa qaala dha ra'aytu aljeysha war ciidan baan soo arkay bicaynaya indhahay wa innii anigu ana nadiiru mid idindigaya ayaan ala curyaanu ee dharla curyaanku waa mar allaala markuu qofku wax dhib badan qofka uga digahayo maryaha intuu qaaduu saas u wareejinaya annajaa war badbaadi badbaadi iska ilaali fa ataacathu daa'ifatun koox baa warkiisa maqashoo ateecday fa adlajuu markaasay degdegeen calaa mahlihim isla markoodii fanajow markaasay badbaadeenoo ciidankiibay ka fakadeen wa kadabatu waxaa beeniyey taa'ifatun koox fasabaxahum uljeyshu ciidankiibaa ku waabariistay faxtaaja markaasuu jirid gooyey can cabdullaahi bni camar radi allahu canhu qaala qaala anabiyu sal alla calayh wasalam almuslimu man salima almuslimuuna muslimku waa qofkay muslimiintu ka badbaadeen almuslimu qofka muslimka waa qofkay muslimiintu ka badbaadeen ayaa loola jeedaa oo muslim ah macnaha allahu calayhi wasalam almuslimu qofka muslimkaa ah man waayo salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabad galeen min lisaanihi carabkiisii wa gacantiisa waalmuhaajiru muhaajirkana man waaye hajara man waaye hajara ka hijrooday oo ka tegay ma naha allahu canh wuxuu ilaahay xaggiisa u diiday can cabdulaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala alnabiyu sala allahu tacaala calayhi wasalam aljannatu jannadu aqrabu ilaa axadikum midkiin waxay uga dhowdahay min shiraaki naclihi dacaskiisa suunkiisa waalnaaru milu dalika naartana saasoo kale baabu liyandur ha fiiriyo qofka ilaa man huwa asfala minhu qofka ka hooseeyo ka liitaa bihi waman hama qofkii damca bixasanatin wanaag inuu sameeyo aw sayi'a ama xumaan can abi hurayra radi allahu canh can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala idaa nadara markuu fiirinaya axadakum midkiin ilaa man qof fadila calayhi laga fadilay fi almaali waalkhuluq maalka iyo waalkhalqi abuurka dheh falyandur ha fiiriyo ilaa man huwa ashala minhu qofka ka hooseeya can ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma can ilnabiy sal allahu tacaala calayhi wasalam fiima yarwi can rabbihi kii uu rabbigii ka wariyey casa wajalla qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahay casa wajalla kataba wuxuu qoray alxasanaat wanaagyaalkii wasayi'aati xumaanyaalka uma bayana dalika haddana wuu kala caddeeyey faman hamna qofkii damca bixasanatin wanaag oo falam yacmalha uusan samaynin katabaha allaahu lahu ilaahay wuxuu uga qoraa cindahu agtiisa xasanatan kaamila xasana buuda faidaa huwa haddii hama uu damca biha xasanadii oo facamilahaa uu sameeyana katabaha allaahu ilaahay wuxuu ugu qoraa cindahu agtiisa cashar xasanaatin toban xasanaad ilaa sabcami'ati dicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab ilaa dacaafin kaiira waman hama qofkii damca bisayi'atin xumaan oo falam yacmalha uusan samayninna katabaha allaah ilaahay lahu wuxuu uga qoraa cindahu agtiisa xasanatan kaamila xasana buuxda fain huwa haddii asaga hama uu hamiyo biha xumaantii oo facamilahaa uu sameeyana kataba allahu lahu ilaa wuxuu u qoraa sayi'atan waaxida alxumaan oo keliya sayi'atan waaxida loo qoraa baab alriyaa istustuskii wasamca ismaqansiiskii wtawaaduc baab u yahay can salama qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay junduy waxaan maqlay junduban jundub radia allaahu canhuma qaala yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asoo dhahaya man samaca qofkii dadka ismaqmaqal siiya samaca allaahu bihi ilahay baa dadka maqal siiya allah ceebeeya subxaana wa tacaala waman yuraayi qofkii dadka istustusana yuraa'iya allaahu bihi ilahay baa dadka tusa waxa qalbigiisii ku jiray oo istustuska ah wa can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu ullahi sala allahu calayh wasalam qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi man caadaa lii qofkii collaytamo oo gooyoo naca weli ani ii sugnaaday faqad aadantuhu bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey wamaa taqaraba iiguma soo dhowaada ilaya xaggayga cabdii addoonkayga bishayin shay axabban lu axabbu loogu kay jecel badan yahay ilaya xaggayga mima iftaraltu calayhi waxaan ku waajib yeelay mima iftaradtu calayhi wamaa yazaalu kama zuulo cabdii addoonkayga yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhodhowaanayo binnawaafili sunnooyinka xataa uxibow ilaan jeclaado faidaa axbabtu haddaan jeclaado kuntu samcuhu maqalkiisii baan ahaadaa alladii yasmacu bihi wax ku maqlo wa basarahu araggiisaan ahaadaa alladii yabsuru bihi uu ku arko wayaddahu gacantiisaan ahaadaa allatii taasoo yabdishu biha wax ku qabto waa rijli lugtiisii baan ahaadaa allatii taasoo yamshii biha uu ku socdo wa in sa'alanii hadduu isu'aasho addoonka saa loo hagay la siiye oo siiye walan istacaadanii hadduu i magangalana la waan magangelinayaa wax allaala wuxuu iga magan gala ayaan ka magangelin buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala baabu man axabba liqaa'a allah qofka la kulanka ilaahay jeclaaduu baab u yahay iyo wa sakaraatu lmowti sakaraadka geerida iyo wayaqbid allaahu alard ilaahay inuu arlada qaadanayo qibdoonaya can cubaadat bni saamit radia allaahu canhu can ilnabiyi qaal man axaba qofkii jeclaada liqaa'a allah la kulanka alleh axaba allah ilah wuxuu jeclaada liqaa'ah waman kariha liqaa'a allah qofka la kuranka ilaahay nacana kariha allah liqaa'u la kulankiisuu ilaahay nacaa qaad caaisha waxay tiri ow bacdu aswaajihi ama xaasiskiisa mid ka mid ah radia allahu canhunna ina la nakrahu lmowt geeri waa nacnaa dhammaantaynba qaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu dhahay laysa daaka kaa kama wadaysaa ma aha walaakina almu'mina laakiin qofka mu'minka idaa xadarahu almowtu geeridu markay ku soo xaadirto bushira waxaa loogu bishaareeyaa biridwaani illaahi caza wajal ilaahay raadiaashadiisa wa karaamatii karaamadiisa falaysa shay shay ma jiro axabba loogu jecliyay ilayh xaggiisa mimaa amaama wax hortiisa ahaaday fa axabba liqaa'a allah la kulanka alluu jeclaadaa wa axabba allaahu liqaa'ah ilahayna la kulankiisuu jeclaadaa wa ina alkaafira kaafirkase idaa xadira mar idaa xudira marka lagu soo xaadiro bushira waxaa loogu bishaareeyaa marka lagu soo xaadiro waxaa loogu bishaareeyaa bicadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisii wa cuquubatii cuquubadiisa falaysa shay ma jiro akrahu ilayhi loogu karaahsho badan yahay mimaa amaamahu waxa hortiisa ahaaday kariha liqaa'a allah buu nacaa wa kariha allah liqaa'ahu markaasuu alla kulankiisa nacaa can abi qadaada alansaariy abi qadaada alansaariy abi qadaada alansaari radia allaahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa yuxadiu mid ka sheekeeya anna rasuula allahi rasuulka alle mura in la soo marsiiyey calayhi korkiisa bijanaasatin janaaso faqaala rasuulku wuxuu dhahay mustariixun wa mustaraaxun minhu wuu istariixay ama waa laga istariixay qaalu waxay dhaheen yaa rasuulallah malmustariixu wlmustaraaxu minhu maxaa waaye waa laga istareexay waa laga raaxaystay wuu raaxaystay faqaala nebigu wuxuu dhaha cabdulmu'min qadoonka mu'minka ah yastariix wuxuu ka istariixayaa min nasabi dunya daalka adduunka wa adaaha dhibkeedii ilaa raxmat illah buu aadayaa caza wajalla waalcabdu lfaajir addoonka faajirka ahna yastariixu minhu alcibaadu addoommadaa ka raaxaystaa waalbilaadu beledka washajaru geedaha waaddawaabu iyo dawaabta intaasoo dhan markaa way ka wada istariixayaan asagana waa mar allaala markuu dhinto can abi hurayra radi allahu canhu can ilnabiyi sal alla alay wasalam qaal yaqbidu allahu alarda ilaahay dhulkuu qidoonaya waa qaadanayaa arlada oo dhan wayatwii wuu duubayaa alsamaa'a samadana biyamiinihi midigtiisa uma kabacdi yaquul wuxuu leeyahay jalla wacala ilaahay subxaana wa tacaala intaa kadib wuxuu odhanayaa ilaahay jalla wacalaa ana almeliku boqor baan ahay ayna muluuku lardi aaway boqoradii arlada boqorradii arlada aaway buu markaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala arrintu waa sidaabaa markaa la leeyahay oo xaaladdu saasay markaa u jirtaayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay anaa boqor ahe aaway boqoradii arlada baabu yowma yaquumu nnaasu maalintii dadka istaagayaan lirabbialcaalamiin buu baab u yahay iyo wattaquu naara naarta ka cabsada waljanna waalnaar iyo walxawd intaasoo dhan baa baabka looga hadlaya wa canhu aydan radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullah wuxuu yidhi yacraqu nnaar dadku way dhididayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo xataa intii yadhaba uu baxo caraquhum dhididkooda fi lardi dhulka uu aada sabciina diraacan toddobaatan u dhin ayuu hoos gelayaa wayuljimahum haddana wuu laajiminayaayo afkuu u soo gaarayaa xataa yabluqa aadaanuhum ilaa dhagaha uu yimaado wacan cadi bni xaatim radi allahu canhu qaala qaala anabiy nebigu wuxuu dhahay ittaqu naara war naarta ka cabsada ka gabbada uma intaa kadibna acrada wuu jeestay oo shaaxa wejigiisii buu dadbay uma qaala wuxuu yidhi ittaqu nnaara naarta ka cabsada uma acrada waa shaaxa alaaan saddex mar buu saa yeelay xataa dananna ilaa aan u malaynay annahu asagu yanduru ilayha inuu arkaya naartii uma qaala ittaqu nnaar walow bishiqi tamar jeex timireedba ha ahaado faman lam yajid qofkaan helin fabikalimati طayiba hadal fiican ha uga baqo wacan ibni cumar radi allah canhuma qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam idaa saara markay noqdaan ahlu nnaari ahluljanna jannada ehelkeeda ila aljannati jannada wa ahlu nnaari ila annaar ahlu naarkuna ay naartu ahaadaan jii'a bilmowt meydkii baa lala imaanayaa xataa yujcala ilaa la yeela bayna aljannati waannaar uma kabacdi yudbaxu waa la gowracaya uma yunaadii munaadi baa dhawaaqa yaa ahla aljanna ahlu jannooy laa mowta geeri ma jirto yaa ahla annaar ahlu naaray laa mowta geeri ma jirto fayasdaadu ahlu ljannati faraxan ahlu jannuhu farxad bay siyaadsanayaan ilaa faraxihim faraxooda wayasdaadu ahlu naarna xusnan bay ku siyaadsanayaan ilaa xusnihim murugtooda can abi saciid radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulka alla wuxuu yidhi ina allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala yaquul wuxuu odhanayaa liahli اljannati yaa ahlujanna ahlujanna yaquuluuna labayka rabbana rabbigeenyou ku ajiibnay wasacdayka ijaaba bacda alijaabaan ku ajiibnay fayaquulu jala wacalaa wuxuu leeyahay ilaah hal radiitum ma iga raali noqoteen allahu akbar ma raalli noqoteen fayaquuluuna waxay leeyihiin wamaa lanaa maxaa noo sugnaado laa aanan u raalli noqonayn waqad acdaytunaa waxaadna siisay maa lam tucda waxaadan siinin axadan axad oo min khalqika khalqigaaga ka mid ahe fayaquulu subxaana watacaala wuxuu li ana uciikum waxaan idin siinayaa afdal min dalik waxaa wax ka fadli badan qaaluu waxay leeyiin yaa rabbi rabbiyow waayu shayin afdalu min dalik ka maxaa ka fadli badan fayaquulu jala jalaalu wuxuu leeyahay uxilla lakum uxilla waxaa xalaal idiin noqotay uxilla calaykum ridwaani raadi ahaashadayda falaa tusqadu calaykum mana idin xanaaqaya bacdahu maanta wixii ka dambeeya abadan weligii wacan imraan بن xuseyn رضي الله عنه قال qaala rasuulu الله yakhruju yowman yakhruju qowman qowm baa laga soo bixina oo ka soo baxaya min annaari bishafaacati muxammadin fayadkhuluuna aljanna jannaday gelayaan yusammuuna waxaa loogu magacdarayaa loogu magacdarayaa aljuhanimiyiin ayaa loogu magac darayaa wacan abi hurayra radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah man ascad annaas dadka yaa ku liibaanid badan bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaama qaala ascad annaas bishafaacati yowma alqiyaama man qaala laa ilaaha ila allah qofkii dhaha khaalisan ay dhabka tahay ikhlaas min qibali nafsihi nafsadiisa dhankeeda nafsadiisa xaggeeda ay khaalis markaa ka tahay wa can cabdullaahi ibni mascuud radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam innii anigu la aclamu waxaan ogahay aakhira ahli nnaari ahlu naarkan ugu dambeeyo khuruujan minhaa ka soo baxaya naarta wa aakhira ahliljanna ahlujannakan ugu dambeeyo dukhuulan oo jannada gelaay waa isla asagay rajulu waa nin yakhruju ka soo baxaya min annaari naarta xabwan burbuurashu uga soo baxaya fayaquulu allahu casa wajal wuxuu leeya ilaahay idhab bax fadkhul aljannata jannada gal fayaatiiha wuu imaanayaa fayukhayal waxaa loo malagelinayaa ilayhi xaggeeda annaha malow inay buuxdo fayarjicu waa noqonayaa fayaquul wuxuu dhaha rabbi wajadtuhaa waan helay jannadii malaa'idoo buuxda fayaquulu allahu tabaaraka wa ilaah wuxuu leeya idhab bax fadkhul aljannata jannada gal fayaatiiha wuu tegayaa marka fayukhayal ilay waxaa loo malagelinayaa annahaa ayadu inay malatay buuxdo fayarjicu wuu noqonayaa fayaquulu yaa rabbi wajadtuhaa waxaan helay malaayadoo buuxda fayaquulu idhab fadkul iljanna bax jannada gal fa inna laka waxaad leedahay mila addunyaa adduunka wax lamid mid ah wa casharata amhaaliha iyo tobanlaabkeeda ow inna laka mila casharati amhaali dunya waa kuu sugnaaday fayaquul wuxuu leeyahay taskharu minii ma igu jeesjeesaysaa aw tadxaku minii mase ma igu qoslaysaa wa anta almelik adigoo boqorkii ah faqad ra'aytu waxaan arkay buu dhahay saxaabigii rasuulkii allah sal allah calah wasalam oo daxika qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa gusdambeedkiisii muuqday wa kaana yuqaalu dalika waxaa loo leeyahay ninkaasi waa adna ahli ljannati manzila waa ninka ugu darajo hooseeya can cabdullaahi bni mascuud radi allahu canh can ilnabiyi qaal ana ana anigu faradukum ceelalyowginii baan ahay midka idinkaga sii horeeya cala alxawdi darka qiyaamaha wacan cabdulaahi bni camar qaal qaala wuxuu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam xawdii xawdkayga masiirata shahr bil meel la socdo waayo maa'uhu abyad biyiis wuxuu ka cadyahay min allabani caanaha wa riixuu uduggiisa atyab min almiski buu ka caraf badan yahay wa kiisaanuhu koobkiisana ka nujuumi samaa oo kale waaye man shariba minha qofkii mar cabaa falaa yadmaw abadan weligii ma haraaday mana oomayo baabu almacsuumu man casimahu allah man casamahu allah waa qofkuu ilaahay ilaayo waliimaanu walafdalu alkalaam iimaankii hadalka kan u fadli badan can abi saciid alkhudri radia allahu canhu can ilnabiyi qaal mastukhlifa khaliif lagama dhigin khaliifatan ilaa lahu bitaanataani laba bitaanuu leeyahay waa laba saaxiib biطaana oo ta'muruhu bilkhayr amrahaya wa taxuduhu calayhi kuna guubaabinaya iyo biطaanatun ta'muruhu bishari shar amrahaya wa taxuduhu calayhi kuna guubaabinaya waalmacsuumu man casama allah macsuumka laakiin waa qofkuu ilaahay ilaaliyo can cabdiraxmaan bin samura qaala qaala اnabiy sal allah alay waslam yaa cabdiraxmaan bin samurow laa tas'al imaara madaxtinimaha weydiisanin fainaka adiga in uutiita haddii laguu dhiibo can mas'alatin adoo weydiistay wakilad ilah waa laguu tala saartaa wakilta ilayha iska ilaali baa lagula iska qaba wayna uutiita haddii laguu dhiibo min hayri mas'ala adoon weyddiisaninna ucinta calayha waa lagugu kaalmeeyaa waidaa xalafta calaa yamiinin haddaad dhaar ku dhaarato fara'ayta aad aragta hayrahaa hayrkeeda kheyr mina inay ka khayr badan tahay fakafir can yamiinika ka kafaara guda dhaartaada jibi waati la imow alladii huwa khayr midka kheyrka badan waqaala tacaala walaa tattakhiduu ha ka samaysanina aymaanakum dhaaryaalkiina dakhalan khiyaano baynakum dhexdiina ah oo fatazilla ay simbiraxa taqadamun gumud bacda hubuutiha sugnaanteedii kadib oo wataduuqu suwa xumaan aad dhadhamisaan bimaa sadadtum jeediskii aad dadka ka jeediseen sababteeda can sabiili illaah walakum waxaad leedihiin markaa cadaabun cadaab cadiimun ee markaa weyn waqaala tacaala walaa tajcalu allaha ilaahay magaciisa ha ka dhigina curbatan dabad biaymaanikum dhaaryaalkiina idinka dadba an tabaruu inaad baari fashaan wa tattaquu aad cabsataan wa tuslixuu aad islaaxisaan xasan bayna annaasi dadka baynkooda wa qaala wuxuu yidhi nebigana sal allah calayh wasalam afdal alkalaam kalaam waxaa u fadli badan arbacun afar waa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar afartaasaa hadal u fadli badan baabu annadri wataacaanu gelaynaa wabilaahi towfiiq wallahu subxaanah watacaala aclam